bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaa inoo bilownaa kitaabkii manduumatu abi isxaaq alilbiri waxaynu qaadanay saddex iyo toban beyd wuxuu maanta dersigeenu ka bilaami doonaa insha allah dersiga beydka afariyo فلو قد ذوقت من حلواه طعمان لآثرت تعلم واجتهادت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق الروب ولا خبر بزينتها كليفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواذبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تامن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فراس العلم تغوى الله حقا وليس بأن يقال لقد روست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفيك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاوين فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن ج... وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقيت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نصحان وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغنين ولو ملك العراق له تآت سينطق عنك علمك في ملايين ويكتب عنك يوما منك تمت وما يغنيك تشهد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala falow qad duqta min xalwaahu طacman la aaharta tacalluma wاjtahadta falow qad duqta haddii aad dhandhamin lahayd min xalwaahu ay min xalwa alcilmi cilmiga macaankiisa dacman dhandhamo haddii aad dhandhamin lahayd la aharta alla ilahe waxaad doorbidi lahayd atacalluma barashada cilmiga aada baranayso ayaad doorbidi lahayd wajtahadta waanad dadaali lahayd walam yashqalka kaa mashquulin maayo canhu ay can talabi alcilmi cilmiga doonistiisa hawan hawa kaa mashquulin mayso hawada oo mutaacun la ateeco walaa dunyaa adduunyana futintaa lagugu imtixaami maayo bisukhrufihaa bilicdeeda iyo dhaldhalaalkeeda walaa alhaaka kaa mashquulin maayo canhu ay can talabi alcilmi cilmiga doonistiisa aniiqu rawdin beer dhalaalkeed iyo bilicdeed walaa khidrun walaa saaxibatu khidrin mid dahaadh u saaxiibana kaliftaa jeclaan maysid biziinatihaa maca ziinatihaa quruxdeeda la jirhkeeda sheekhu waxa uu tilmaamayaa maadaama uu ka soo sheekeeyey himaarka iyo midhaha laga goosto barashada cilmiga la baranayo iyo baritaanka ummadda la barayo wuxuu tilmaamayaa qofka dhandhamiya arrintaasi ee tijaabiya macaankeega lam yabqi canhaa xiwalan walam yaqbal minhaa ciwada qofkaasi ma doono meel uga diga rogto mana doono wax kale oo uu ku doorsado maadaama cilmigii uu u dhandhamay dhandhamadaha cilmigu uu dhandhamayana waa dhandhamo macnawiyo waxaa dareemaya qofka aalibulcilmiga ah dareemaya qofka aalibulcilmiga ah ayaa isagu dareemaya sababta oo ah faman daaqa xalaawata alcilmi lam yacdil bihi shayan walow kaana acla almanaasibi qofka dhandhamiya macaanka cilmigu uu leeyahay ruuxaasi shay kale uma leexdo walow manaasibta waxyaalaha ugu sareeyaba ha ahaadee waayo wuxuu helay dhandhamadii cilmiga waata la soo naqliyo dadkii hore inay odhan jireen low calima almuluuku maa naxnu fiihi laqaataluuna alayhi bisuyuufi haddii boqoradu ay ogyihiin yihiin nimcada iyo barwaaqadaan ku dhex sugannahay waxay nagu layn lahaayeen o nimcadaa nagaga qaadan lahaayeen seef laakiin wayna ogeynba nicmada ku jirta iyo dhandhanka uu leeyahay cilmigu waa ka shaykhulislaam uu soo naqlinayo o u odhanayo bacdu shuyuukh baa yidhi laqad kuntu fii xaalin aquulu fiiha in kaana ahlu ljannati fii hadihi alxaali inahum la fii cayshin ayib waxay odhan jireen haddii ahluljannuhu xaaladda tan oo kale ay ku sugan yihiin run ahaantii waxay ku sugan yihiin nolol aad iyo aad u wanaagsan waa culimo dareemay dhandhanka cilmiguu leeyahay inahu latamuru cala alqalbi awqaatun yarqusu fiiha taraba walaysa fi dunya naciimun yushbihu naciima alaakhira ilaa naciimu liimaani walmacrifa wuxuu leeyahay sheekhaa kale waxaa soo marta qalbiga wakhtiyo umirqaamo qalbigu adunyada dusheeda kuma sugna nicmo shabahda nicmada aakhiro ilaa nicmada iimaanka iyo macrifada ilaahay loo leeyahay mooyaane rasuulkuna waa ku yidhi sal allahu alayhi wasalam daqa طacma man radiya biاllahi raba wa bilslaami diina wa bimuxamadi rasuula xadiiska imaam muslim soo saarayo waxaa laga soo naqliyaa nadar binu shumayl inuu yidhi laa yajid rajulu ladata alcilmi xata yajuuca wayansaa juuca ruuxu ma helayo dhandhamada cilmigu uu leeyahay ilaa uu gaajoodo gaajadana uu ilaawoba markaasunbuu gaadhay maxay dhandhanka uu leeyahay cilmigu waxaa kaloo naadimku kusii diray beydka labaad inayna ka mashquulinin ruuxa sidaasi u dhandhamiya hawo la ateeco oo la dabagalo iyo dhaldhalaal adduunyo inaanu ku mashquulayn faqri iyo xanuunna inaanu ku hor joogsanayn cilmiga bal naftiisa uu kula jihaadayo sababta oo ah cilmigu waa min afdali anwaaci jihaad buu ka mid yahay falow qad duqta haddii aad dhandhamise buu yidhi min xalwaahu ay min xalwa lcilmi cilmiga macaankiisa xaalada uu yahay tacman dhandhamo la aharta waxaad doorbidi lahayd atacaluma barashada wajtahadta waana dadaali lahayd walam yashqalka kaamuu mashquuliyeen canhu ay can tacalumihi barashadiisa hawan hawa kaamay haw la aeeco hawa yahwi iyo hawiya yahwa labadaasay ku kala timaada walaa dunya adduunyana futintaa laguguma imtixaameen bizukrufihaa dhaldhalaalkeeda hawadu waa maylu nafsi ila shahwa waa naftu inay u leexato waxa weyan dhinaca waxa ay rabto zukrufkana asal ahaan waxa la dhahda waa adahabu wa kamaalu xusni shay waa dahabka iyo shayga wanaagiisa ayaa la dhahdaa walaa alhaaka alhaa waa mashquulkii weyaan alhaakumu atakaasur waxa idin halaago maaha halaag maaha waa mashuul wey ah, mashuul weeyaan marka waa shaalakabay ayay la macno tahay oo lahwigu waa maa lahawta bihi walacibta bihi waa waxaad ku mashquulsha ayaa la dhahdaa walaa alhaaka kaamuu mashquuliyan canhu ay can alabi lcilmi cilmiga doonistiisa aniiqu rawdin beer dhalaalkeed kaamay mashquuliseen rawdku waa albustaan lxasan waa beerta wanaagsan wey walaa khidrun walaa saaxibatu khidrin mudaafa ka go-an gabadh dahaadh kalifta maad jeclaateen biziinatiha bisababi ziinatiha quruxdeeda aawadeed umaad daba gasheen umaad jeclaateen marka kalifta bimacnaa ashita wey bimacnaa ashikta wey intaasoo dhan ba waxaa kaa mashquulin lahaa maxay dhandhamada cilmiga ee aad heshay waan iska soo gaagaabinana insha allah faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani walaysa bian acimta walaa sharibta faquutu ruuxi ruuxda quudkeedu arwaaxu lmacaani waa waxyaalaha macaanida ah arwaaxdooda walaysa ma aha ay huwa quutu ruux bian acimta inaad wax cunto walaa sharibta iyo inaad wax cabto haddaba fawaadib joogtayoo ka caado dhigo hu cilmiga wakhud qaado biljiddi dadaal ku qaado fiihi ay filcilmi cilmiga dhexdiisa aad ku dadaashid fain acطaaka haddii uu ku siiyahu cilmiga allaahu ilaahay intafacta waad ku intifaaci bihi ay alcilma cilmigaa ilaahay uu ku siiyey run ahaantii waad ku dheefiy waad ku intifaaci buu yihi naadimku labadan baydna wuxuu ku tilmaamayaa ruuxu wuxuu ka kooban yahay laba arrimood waa ruux iyo jasad buu ka kooban yahay ruuxdu wax gaaray quudataa oo ay ku nooshahay jasadkuna wax gaara ayuu quutaa oo wixii dhulka ka soo baxay maadaama oo kolka horeba laga abuuray isaga caro wixii dhulka ka soo baxay buu isagu quutaa oo quud u ka kaa haddii uu waayo dee awood yeelin maysid ruuxduna waxay quudataa waxa weeyaan arwaaxda macaanida oo ah qur'aankii iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo iyada waxa quud u ah iimaankii iyo cilmigii iyo cibaadadii iyo daacadii iyo kuwaasoo dhan ba iyada waa ka ku yidhi walaysa bian acimta sharibta ruuxda quudkeegu ma aha inaad dheragtood cabtid labada maaha iyada iyada quudkeegu waa arwaaxulmacaani waxay ku noolaanaysaa ay ku tamarinaysaa iyadu waa qur'aanka iyo sunnada rasuulka sal allahu alayhi wasalam yaa khaadim aljismi kam tascaa liraaxatihi atcabta nafsaka fima fiihi khusraanu aqbil cala ruuxi fastakmil fadaa'ilaha faanta biruuxi laa biljismi insaanu shaacirkaasi waa kale qofka jirhkiisii waxa weeyaan dhibayow kam tascaa liraaxatii inteed u sacyidood u lugaysay inuu jirhkaagu raaxaysto naftaadii waxaad ku daalisay wax khasaaraheeguu ku jiro waa ruuxda qaabil kadibna dhammaystira fadaaisha ay leedahay aduu ruuxdaad ruux ku tahay laakiin jirhka insaanku meyd mar alle markay ruuxdu kaa baxdo dee meyd baa tahayba waxaa kale oo naadinku ku daraya u sii caddaynaya u leeya ruuxu waa inuu daa'imo cilmigii oo uu joogteeyo waayo man habata nabata qofka sugnaada wixii sugnaadaa biqla haddaad maanta geed beertid ood berrina fujisid ood haddana beerti fujisid u qalalaya haddaad maanta dersi xaadirtid berrina aad jertid saan dambe aad timaadid ta ka dambayse aad jertid waa haba halkiin marka wuxuu ku leeya oo u sabir ila sabir baa lagu gaadhaa cilmiga imaam shaafici waa ka akhii lan tanaala alcilma ilaa bisiitatin sawbika can tafsiiliha bibayaani dakaaءun waxirsun waa ijtihaadun wabulgatun wasuxbatu ustaadin watuulu zamaani wuxuu yidhi akhii ya akhii walaalkayow lan tanaala alcilma ilaa bisittatin cilmiga lix arrimood maad ku gaari doontaa saunbika can tafsiiliha bibayaani iyadoo kala dhigdhiganna waan kuu sheegi doonaa buu yidhi dakaaun waa inaad maskax badan tahay horta waanaad labid aanad ahayn ee maskaxdaadu mid ay soo jeedo waa inaad tahay wa xirsun dadaal waa inaad mid dadaalaya wajtihaadun xirsi waa dadaal ijtihaadkuna waa maxay dadaalka aad ku jirto waana iskusii dhibtid wey ijtihaad dadaalka aad dadaalaysid iskusii dhib wa bulqatun sahayda yareedna waa inaad haysatid wax yar maadaama aalibulcilmi tahay wa suxbatu ustaadin macalinna la saaxiib wa tuulu zamaani wakhtiga aad baranaysaana ha dheeraado laba maalmood laguma noqdo maxay de shiikh laguma noqdo tamanaytan tamsi faqihan munaadiran biayri cinaayin waljununu fununu maalin keliyaa doontay ui galab keliya inay noqoto sheekh waxay ka dhigan tahay ui waalidu maaha maryaho la daadiyo un waljununu funun waalidu waa nociiduuntahay taa lafteeda ka ah. marka waxaa loo bahan yaha zamani wakti dheer baa loo baahan yahay waxaa kaloo uu baraarujiyey sheekhu alab alcawni min allahi tacaala in ilaahay laga dalbo kaalmo in ilaahay laga dalbo kaalmo in ilaahay laga dalbo taasina culimo fara badan ayay ku sugan tahay waxa weeyaan taariikhdooda marka dib loogu noqdo sheikhulislaam ibnu taymiya inagoo garanayna sidii uu ahaa haddana markay aayad ka ishkaalkaas oo aayad tafsiirkeed wuxuu odhan jiray allahumma yaa mucallima aadama wa ibraahiima callimnii wa yaa mufahima sulaymaana fahimnii kadibna ilaahay waa u furi jiray marka ilaahayna kaalmo weydiisada taaduna asku hadlaynin waan dadaalaya ha odhan idaa lam yakun cawnu min allahi lilfataa fawalu maa yajni calayhi ijtihaaduhu shaacirkaasi waa kale ruux haddii ilaahay aanu ugu kaalmayn barashada cilmiga waxa ugu horeeya wax ku goosan kara waa dadaalkiisa laakiin kaalmaha ilaahay mar kasta wa inagaan idhaahnaa iyaaka wa iyaaka nastaciin faquutu ruuxi ruuxda quudkeedu arwaaxu lmacaani waxyaalaha macaanida ah ruuxdooda weeyi walaysa ma aha huwa quutu ruuxu bianta cimta laysada ismigeedu waa huwa oo arwaaxulmacaaniya khabarkeegiina acimta ayaa laga soo dhalaalinaya anta masderiya baduna waa tii khabarkeega geli jirtay alaysa allaahu bikaafin cabda bian acimta ay biacmika walaa shurbika u macnuu noqonaya quudashada waxaad quudinaysa iyo cabitaanka ad waxabaysid labada ma aha ruuxda quudkeegu haddaba fawaadib ka caado dhigahu cilmiga waadaba waa mudaawamadii weeyaan waa almudaawama mafcuul uma gudbo mafcuul ma qaato laakiin sheekhu wuu u tallaabiyey laga yaabaa inuu daruuratu nadmu yahay haddii kale waa min baabi alxadfi waliisaal wey fawaadib ka caado dhigo oo joogteehu ah cilmiga wakhud qaado biljiddi dadaal ku qaado fiihi ay ficilmi cilmiga dhexdiisa aad ku dadaashid fain acdaaka haddii uu ku siiyo hu cilmiga allaahu ilaahay intafacta waad ku dheefi bihi cilmiga ilaahay haddii uu ku siiyo وqاla الناaس inaka qad calimta fla تأmن su'aaل الlahi canhu bتwbيkhi calimta fahal camilta wain uطiita haddii lagu siiyo fiihi ay fi lcilmi cilmiga dhexdiisa tuula baacin qadar dheer haddii lagaa siiyo meel aad ka gaadhid cilmigii oo wa qaala naasu dadkuna ay ku yidhaahdaan inaka adigu hebelow qad calimta waxbaad baratay caalim baad noqotay falaa ta'man aamin ha ka noqon su'aal allaahi weydiinta ilaahay canhu cilmiga uu ku weydiinayo bitawbiikin si canaani ku jirtana ilaahay kuu weydiinayo qaa'inan laka xaalo uu kugu odhanayo ilaahay calimta cilmi waad barataye fa hal camilta ma ku camalfashay bihi cilmigii aad baratay labadan baydna wuxuu ku tilmaamayaa maadaama inoo soo sheegay amarada cilmiga amarada cilmigu waa alcamalu bihi waa in lagu camal falo waayo cilmun bilaa camalin ka shajaratin bilaa amarin ah, ka shajarin bilaa waa geed bilaa midho ah oo kale wey marka cilmigu amarada ugu horeysi waxa laga goosanaya waa in lagu camal falo wey waa cadam likhtilaari bikasratii iyo farabadnidiisa inaan nagu dagmin cilmi badanood xambaartay waayo ruuxa waxaa la weydiinayaa waxa uu bartay waa la weydiinaya ama waa ku badbaadi ama wuu ku guuldaraysan ama wuu ku badbaadi ama wuu ku guuldaraysan waayo waaka rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam wlqur'aanu xujatun laka aw calayk qur ama adiga maalinta qiyaamaha ayuu xujo kuu noqon doonaa ayuu kuu doodi doonaa ama adiga ayuu xujo kugu noqon doonaa xadiiska saxiixa ee imaam muslim soo saarayo an abi malik alashcari waa ka rasuulku ku tilmaamay xadiidka kale ee saxiixa ah laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbacin gommadda addoonku maalinta qiyaamaha dhaqaaqi mayso ilaa afar la weydiiyo cidda weydiinaysa waayo u fiirsa waa allah ilahay waxaa ka mid ahaa afarta wa can cilmihi maada camila bihi cilmigii u bartay muxuu kaga camal falay ahar waxaa ku sugan man camila bimaa calima awraahu llahu cilma maa lam yaclam qofka ku camal fala waxa uu bartay ilaahay wuxuu dhaxal siiyaa aanu baranba camalfalkaasi ayaa sabab noqonaya inuu ilahay cilmigaagii kuu siyaadiyo shayguna wuxuu kuu siyaadaya markaad dee ku dhaqantid ad ku camalfashid cali bnu abi aalib waa ka hatafa alcilmu bilcamali fain ajaabahu aqaama waila rtaxal cilmigii wuxuu u qayla dhaandirsaday camalfal haddii camalfalkaasi uu ajiibo cilmigii waa sugnaanaya haddii uu ajiibi waayana cilmigii waa iska guuraya de cilmigii he wuu iska guuraya abu darda wuxuu yidhi akhwafu maa akhaafu idaa waqaftu bayna yaday illaahi an qad calimta famaadaa camilta idaa calimta waxaan cabsanayo waxaan ugu cabsiga badan lahay marka rabbi hortii aan istaago waa inuu ilaahay igu yidhaahdo waar waxbaad baratay ee wixii aad baratay maxaad kaga camal fashay taasaan ugu cabsi badanahay buu leey ibnu mascuud waa ka yidhi laysa alcilmu bikahrati riwaaya cilmigu ma aha badan ood werisid wainama alcilmu khashyat ullah cilmigu waa in ilaahay laga cabsado wey wuxuu yidhi wain ucطiyata haddii lagu siiyo fiihi cilmiga dhexdiisa awiila baacin bay qaar qorayaan kutubta qaarkood waa uula baacin wey bidkaa kaa jabaya haddii kale uula baacin baac dheer iyo joog dheer haddii lagaa siiyo baac waa masaafatun bayna alkafayn waa labada garab inta udhexaysa marka gacmaha la fidiyo intaasaa baac la dhahdaa bimacnaa meel dheer haddii aad ka gaadhid cilmigii oo cilmi badan aad xasilisid oo wa naasu dadkuna ay ku yidhaahdaan inaka adigu hebelow qad calimta war waxbaad baratay falaa taman aamin ka noqon wa kaa jawaabkii taman aamin ka noqon su'aal allaahi weydiinta ilaahay canhu cilmiga aad baratay ilaahay uu ku weydiinayo bitawbiiqin si canaani ku jirtana ilaahay uu ku weydiinayo waa wabaa masterkeegii wey callama tacliim soo maa wabaa tawbiiq waa wey waa canaan wey calimta alla ilaah waxbaad qaailan laka xaalo uu kugu odhanayo rabbi calimta waad barataye fa hal camilta maku camalfashay bihi cilmigii aad baratay ibraahim ibnu adhamna waa ka yidhi maa sadaqa allaha cabdun axaba shuhra ilaahay ma u rumaynin oo run umuu sheegin addoon jecel caanbax inuu kusoo caanbaxo cilmigii ilahay baan ka magan gelana fara'sulcilmi taqwa allahi xaqaa walaysa bian yuqaala laqad ra'usta fara'sulcilmi cilmiga madaxiisu iyo kurusbaareedkiisu taqwa allaahi waa cabsida ilaahay xaqan si dhaba ilaahay looga cabsado walaysa ma aha huwa ra'sulcilmi bian yuqaala ay biqowlihim odhaahda dadku ay kugu odhanayaan laqad ra'ustaa alla ilahe ya caalim baad noqotay madax baad noqotay taas maaha eh, rasulcilmi taa maaha aayaddana wuxuu ku tilmaamayaa taqwadu inay tahay mabda'u lcilmi wa gaayatuhu cilmigu halkuu ka bilaabmo iyo halka uu ku dhammaadaba waa taqwo iyo alla kacabsi wey mabda waxay ugu tahay cilmigu alla kacabsi buu ku soo xasilaa alla kacabsi dartii buu ku siyaadaa ruuxa loogu barakeeya wtaquu llaha wayucallimukum allah ya ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana marka waaba mabdi'ii iyo halkii cilmiga laga bilaabaya alla kacabsigu waa haayada oo haayada cilmiga cilmiga aad baratay waxau ku dhaxal siinayaa dee inaad ilaahay ka cabsatid dalq bna xabiib markii uu tacriifinayo taqwada waa ka yidhi waa camalun biaacat illah waa inaad aacada ilaahay qabatid rajaaa raxmat illah adiga oo rajaynaya naxariista ilaahay calaa nuurin min allah adigaoo weliba ku sugan nuur xagga ilaahay oo ah cilmi iyo hidaaya tarjuu hawaab allah rajaynayana abaalmarinta ilaahay wa tarku macsiyat illah ilaahay inaad caasido waa inaad ka tagto makhaafat allaahi adigoo ilaahay ka cabsanaya calaa nuurin min allah adigoo ku sugan weliba oo ku dheehan nuur xagga ilaahay oo cilmi iyo hidaaya taasuu ku tacriifiyey saciid ibnu jumayr wuxuu tilmaamay inuu yidhi maa zaalat itaqwa bilmuttaqiin taqwadu kama yuzuulin dadka muttaqiinta inay ku sifaysnaadaan xataa tarakuu kaiira min alxalaali makhaafat alxaraam ilaa ay ka tegeen in fara badan oo xalaasha ka mid a iyagoo ka cabsanaya inay xaaraam ku dhacaan wataa taqwaduna waa intaa fara'sulcilmi cilmiga madaxiisu taqwallaahi waa cabsida ilaahay haddee la odhaa cilmiga halka ugu sarraysa taabo iyo madaxiisa waa alka cabsi weey meel loo dhaafo male fara'sulcilmi cilmiga madaxiisu taqwallaahi waa cabsida ilaahay xaqan si dhaba looga cabsado walaysa ma aha huwa ra'sulcilmi bian yuqaala masterka halkaa laga dhalaalinayo ayaa noqonaya khabarkii laysa baadna waa tigeli jirtay de khabarkeega laqad ra'ustana waa maquulu qowlkii walaysa ma aha huwa ra'sulcilmigu bian yuqaala ay biqowlihim odhaahda dadku ay kugu odhanayaan laqad ra'usta alla ilahay madax baad noqotay waa ra'usa wey kutubta qaarkood ba qoryada laftooduna waa sax labaduba wa afdalu thawbika alixsaanu laakin nara thawba alisaa'ati qad labista wuxuu yidhi wa afdalu hawbika maryahaaga iyo hugaaga waxa ugu fadli badan alixsaanu samafalka ugu fadli badan laakiin naraa ha yeeshee waxaan aragnaa thawba alisaa'ati xumaan samaynta maradeedii qad labista xaal aad huwatay ha isaaha halkana wuxuu ku tilmaamayaa wax ruuxuu isku qurxiyo oo hu noqdaa inuu yahay thawbu lixsaan ixsaankuna waa didlu isaa oo waa kaful ada dhibtaada dadka ka hayso wa badlu nada waxaad ku dhaantidna dhiib wa alaaqat lwejhi wejigaaguna ha furfuraado budhan ahaanin wejigaaga he waa in laga dareemo farxad taa weeye nebiguna sal allahu wuxuu ku taariifiyu ku tilmaamay an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak wakaa ixsaanku marka maryo aad qaadatid oo a ka dhigatid waxa ugu fiican buu leeyahay isaankaasi ayaa ugu fiican ixsaanka ayaa ugu fiican almaalu aafatuhu tabdiiru wاnahabu wاlcilmu aafatuhu اlicjaabu wاlghadabu shaacirkaasi wuxuu leeyahay maalka aafadiisu waa in la daadaadiyo ama in la dhaco la boobo cilmiga aafadiisuna waa icjaab ruuxu inuu siyaab geliyo iyo inuu cadhoodo taa waxaan uga soconnaa ruuxa caalimka akhlaaqdiisa ta ugu wanaagsani waa tawaaducuhu wa khafdu janaaxihi liqusaadi waa inuu u tawaaduco oo isku dhuldhigo ciddasta usoo qastida wamaa halaka man halaka miman uutiya cilman bimili cujbi ma halaagsamo dadka inta halaagsaday ee cilmiga la siiyey oo mu halaagin cujbi iyo isla weyni waxa weya wax ka weyn waata la yidhi alcujbu yahdimu almaxaasina isla weynidu waxay dumisaa wanaagii ruuxuu shaqaystay o dhan iyada ayaa daaqada ka saaraysa cali bn abi laga soo naqliyay inuu yidhi alijaabu aafat lalbaab aafadood waa isla weyni inaad isjibrisid taa weeyaan wa axsanu akhlaaqi lfataa wa atamuha tawaaducuhu linnaasi wa huwa rafiicu wa aqbaxu shayna yara lmalu nafsahu rafiican wacinda alcaalamiina wadiicu ruuxa dhallinyarka akhlaaqdiisa waxa ugu wanaagsan oo ugu dhammaystiran inuu dadka isu dhuldhigo walow isagoo haba sarreeye waxa ugu xun ruuxu naftiisa inuu arko inuu sarreeyo isagoo ilahay agtiisa ka liita isagoo ilahay agtiisa wadicka wa afdalu thawbika alixsaanu wa afdalu thawbika mubtadaynu ka dhigana alixsaanuna waa khabarkii wey ah, waa meelihii waajibkaa mubtada in la soo hormariyo ida kana almubtada walkhabaru macrifatayni aw nakiratayni mutasaawiyatayni fi takhsiis walaa qariinata tubiinu lmuraada soo ma saasay noqoni famnachu xiina yastawi ljuz'aani curfan wanukran caadimay bayaani waa ka ilahna maaligna wa afdalu hawbika maryahaaga waxa ugu fadli badan alixsaanu samafalka ugu fadli badan laakiin naraa ha yeeshee waxaan aragnaa thawbal isaaati xumaan samaynta maradeedii qad labista xaal aad huwatay thawbul isaaaha markaa naraa waxaanu ka dhignay basariyadiisa uma thawbal isaati maxaynu ka dhiganaa dee waa mafcuul keliya qad labistana xaalaynu ka dhigananaa saasaana u fiican rooyana waa laga dhigi karaa jumladunbaa noqon markaa maxay mafcuulkii labaad laakiin saa hora fiican laqmadaan ku laqmayna idaa maa lam yufidka alcilmu khayra fakhayru minhu an low qad jahilta wain alqaaka fahmuka fi mahaawin falaytaka uma laytaka ma fahimta wuxuu yidhi idaa maa lam yufidka idaa lam yufidka wakhtiga aanu kuu faa'iidayn alcilmu cilmigu haddii aanu wakhtiga aanu kuu faa'iidayn khayran khayr cilmigii aad baratay wakhtiga aanu kuu faa'iidayn khayr fa khayrun waxaa kaaga khayr badan minhu cilmiga an low qad jahilta inaad jaahil ka noqoto canhu ay can ilcilm cilmiga inaad jaahil ka noqoto ayaaba ku wanaagsanayd wain alqaaka haddii uu kugu tuuro fahmuka fahamkaagu haddii uu kugu tuuro fii mahaawin meelo booraanaa meelo hoose haddii uu kula dhaadhaco fa laytaka alla miyaanad maa fahimtaa waxba fahamteen uma laytaka alla miyaanad maa fahimtaa waxba fahamteen rasuulku sal allahu alayhi wasalam ilaahay wuxuu ka magan geli jiray min cilmin laa yanfac allaahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac waa ducooyinka rasuulka ilah ka nabadgeli jiray cilmi aan waxba dheef ulahayn imaam muslim baa soo saaray marka ruux kasta oo wax barta waxa uu bartay camalfalkiisii waa la weydiinaya haddaba ruuxa cilmigiisu aanu anficin waxa uga khayr badnaan lahayd cilmigaa ku rafaadu ku daalay inuu jaahil ka ahaado sababtu waa maxay liana aljaahila bitarki alcamali macduuru tegitaanka camalka uu ka tegay ilamu garanayne macduur buu ku noqonaya intaanu mufarid ahaynde laakiin qofka caalimkii tegitaanka uu ka tegayo camalka ma'zuur buu ku noqonaya mid ku dambaabaya haddii meeshaasi aanu oolin wax cudurdaari lnnahu ida kaanat darajau aclaa kana aljazaau cinda almukhaalafati acdamu mar kastoo darajada wa sarayso jazuhuna cinda almukhaalafa wuu kasii wain alqaaka fahmuka fii mahaawin tanna wuxuu ka wadaa ruuxu isagoo maskaxa lahaa dee waxa weeyaan fahamkiisii meelo hoose uula dhaadhaco dee wax alla wuxuu gaari ma jirto waayo waqtigii rasuulka sal allahu alayhi wasalam kaana liaimati lkufri waxaa u sugnaa sida min amhaali abijahl oo kale dee cuquul iyo iyo fuhuum labadaba way lahaayeen laakiin wax alla waxay u tagtay caqligoogii iyo fahamkii ay lahayen may jirin waayo waxaaba haddana wax alla waxay u tartay waxa weeyaan ma jirto culimmadu waxay isweydiiyeen su-aasha ah, man hum acqalu lkhalqi khalqiga yaa ugu caqli badan wuxuu soo naqliyaa ibnulqayim fii sawaaciq lmursala wuxuu idhaahdaa khalqiga waxa ugu caqli badan cala lidlaaq waa rususha waxa ku xiga atbaacdoodii iyaga raacay ayaa haddana ugu caqli badan waxa ugu sii caqli badan haddana dadka muslimiinta muslimiintana waxa ugu sii caqli badan asxaabu rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam taabiciintii iyaga ku raacay ixsaanka haddana ahlulxadiidka iyo ahlu sunnaha sidaasi ayaa u tilmaama wuxuu yidhi sheekhu idaa maa lam yufidka idaa iyo ma lua carabiya haddii ay kulmaan maadaa zaaida mar kasta yaa aaliban faaidatan maa bacda idaa takun zaaida hadday idaa iyo maa kulmaan maadaa si zaaida laga dhiga iska ilaali marka idaa maa lam yufidka ay idaa lam yufidka waktiga aanu kuu faa'iideyn alcilmu cilmigu khayran khayr wakhtiga aanu kuu faa'iideyn fa khayrun waxaa kaaga khayr badan minhu cilmiga an low qad jahilta inaad jaahil ka noqoto canhu cilmiga antu waa masderiya lowduna waa masderiya midunbaa markaa midna mulqaad baad ka dhigi midunba camal fali wain alqaaka haddii uu kugu tuuro fahmuka fahamkaagu fii mahaawin meelo hoose haddii uu kugu tuuro waa jamcu mahwa meel hoose hadduu kugu tuuro falaytaka hoogaaga maaha hooga waxa loo isticmaalaa waylun baa loo isticmaala layt waa falaytaka alla miyaanad weyaan falaytaka hoogaaga maa waayo hooga waxa loo isticmaalaa waylun baa loo isticmaala falaytaka alla miyaanad maa waxba fahanteen uma laytaka alla miyaanad maa waxba fahanteen saasaa kugu dhaami lahaybe satajni min imaari lcajzi jahla watasquru fi lcuyuuni idaa kabirta satajnii waad goosan doontaa min imaari lcajzi kaainan xaala kawnihi min imaari cajzi xaalada uu ka yahay caajiska midhihiisa jahla jaahilnimaad goosan doontaa ood guran doontaa wa tasuru waad yaraan doontaa fil cuyuuni indhahaad ku yaraan doontaa idaa kabirta markaad weynaatana wuxuu leeyahay cajziga midhaha laga gurto waxa ugu xun jaahilnimo cajziguna suwar buu ruuxu inuu ka tamar dareeyo xagga himada himadiisaba waa dacfiyo meel alla meel ay joogtaba male waayo ruuxu wuxuu ku tamariya wahimada soo ma almaru yaiiru bihimatihi kama ayru taiiru bijanaaxayn shimbiruhu labada baad bay ku duulaan soo ma ruuxuna wuxuu ku duulaa ku kor noqdaa waa maxay waa himadiisa markaa dacfi ku dhacaya xagga himada ila suwar buu leeyahy iyo fatuur iyo daal ku dhacaya xagga caqliga iyo kasal iyo wahsi kaga dhacaya xaggii dalabkiiba korba uma qaadayaba nabiguna sal allahu alayhi wasalam cajsiga anwaacdiisao dhan ba ilahay buu ka nabadgeli jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi wlkasali waata laga soo naqliya yaxya bn abi kaiir sida imaam muslim uu soo aroorinayo laa yustataacu lcilmi biraxat ljism cilmiga laguma gaadho jirkaago raaxaysta waan raaxaysanaya iyo si fiican baan u noolaanaya iyo cilmi baan dalbaya meel maaha buu kule meel wada mari maayaan marka waa u martid dhib waa ka ibnuqayim yidhaahda laa yunaalu lcilmu cilmiga laguma gaadho ila bihajri ladaati wixii macmacaan ahaa naftu ay ku raaxaysanaysa dhan ka go taasood samaysid mooyaane cilmigii dee badankiisii kuu maayo imaam shaaficina waxaa laga hayaa inuu yidhi aljiddu yudni kula amrin shaasicin wljiddu yaftaxu kula baabin muqlaqin dadaalku iyo wahsila'aantu waxay soo dhoweysaa arinka soo kala tagsanaa waxa kuusoo ururinaya waa dadaal dadaalku wuxuu furaa albaab kastoo kaa xidhnaana maxaa furaya albaabka waxa kuu furaya cilmiga ayaa kuu furaya waa ka ibnuqayim yidhaahdaa ina almunaa ra'su amwaali lmafaalis ididiilada baran qaban doonaa baraan dadaali doonaa dadka kacay maalkooga wey raasamaalkooga dadka hanti lahaay hantida ay ka kacday raasamaalkooga waa maxay waa ididiilo waa taas almuna iyo hawshaad hayse maanta aad qaban kari dib u dhigtid berri berri waa taas waa rasu amwaali lmafaaliis waata culimada laga hayo inay yidhahdeen ataswiifu min junuudi ibliis hawshaad maanta qaban kartid baraan dib u dhig baraan dadaali sahan damaan dadaali waa ciidamada ibliis ibliiska u ciidamo badan yahay waa junuuddiisa kamid ah taswiifkuwa beraan qaban doona waa min junuudi ibliis waxaa laga hayaa ibraahim alxarbi inuu yidhi ajmaca cuqalaau kulli ummatin ummad kasta cuqaladoodu waxay ku kulmeen ay ku ijmaaceen ana anaciima laa yudraku binaciimi nicmo nicmo laguma gaadho barwaaqaan haystaa ya taana waan ku gaadhi laguma gaadho wey waman aahara araaxata faatathu raaxate haddaad raaxadii dooratidna dee raaxadii kalea kaa tegaysa ibrahim alxarbina waxa weeyaan waa haclab oo culimmada nuxaadda ka mid a weliba min ahli kufa min culamaai lkufa wuxuu odhanaya maa faqadtu ibrahim alxarbi min majlisi naxwin wa luqatin hamsiina sana ibrahim alxarbi kamaan waayin buu yidhi majlis lagu dhiganayo naxwe ama luqo konton sano inuuna sanad keliya doonaya ku barana ka war konton sano bu jilbaa laabnaa bui kolka dambe muxuu noqday aaya buu ku noqday markaa ha odhanin tilka ayaamun khalat wadahaba rijaaluha taasi maalmay ahayn laga sheekaynaya haynagu dawakin taa ha odhan ibnu wirdi maxaynu ku soo marnay laa taqul qad dahabat arbaabuhu kullu man saara cala darbi wasal taasunbaa ku wartaal wa tasquru fi lcuyuuni idaa kabirta markaad weynaatidna indhihii baad ku yaraanaysaa ya qofka jaahilkaa jahligu ruuxa wuu fadhiisiiyaa indhaha kuma weyneeyo falcilmu yakburu bihi sagiiru cilmiga waxaa ku weynaada ruuxa yara naqan hadduu cilmi garanayo isagunbaa u weynde waljahlu yasquru bihi lkabiiru jahligana waxaa ku yaraada kii weyna kii weyna hadduu jaahil yahay dee isagunbaa u yar soma markaa waxaa sharaf lagu gaarhayaa waa cilmiga wey cilmiga wey wuxuu yidhi satajli waxaad goosan doontaa min imaari lcajzi xaalada uu yahay idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan min ajziga cajziga midhihiisa xaalada uu ka mid yahay jahlan jaahilnimo ayaad goosan doontaa wa tasquru waad ku yaraan doontaa fi lcuyuuni indhaha idaa kabirta markaad weynaato kabira yakburu kabura yakburu labada ficil baa jira kabira kabira yakbaru waa ficiladi iyo kabura yakburu waa facula macnaahumaa waaxid macnahoogu waa isku mid laakiin kabiro oo bikasrilbayo ficilaha waxaa loo isticmaalaa lilmaxsuusaat waxyaala ishu qabato waa ilmo yaroo weynaaday saasaa la odhan waxyaalaha kaburo oo ficilahana waxaa loo isticmaalaa lilmacaani kabura maqtan cind allah an taquluu maa laa taclamuun wuxuu yidhi sheekhu watufqadu in jahilta wa anta baaqin watuujadu in calimta walow fuqita wuxuu yidhi watufqadu waa lagu waayi in jahilta haddii aad jaahil tahay walxaal baa lagu waaye anta adigu baaqin mid nool a tahay wa waa lagu heli in calimta haddii aad cilmi baratay walow fuqita haba lagu waayo abad dhimatay haddana waad joogtaa aljaahilu xukmu lmafquud qofka jaahilkii waa qof aan jirinba wujuuduhu wa cadamuhu sawa hadduu joogiya hadduu maqan yaha waa isku mid weey imaamu shaafici waa ka yidhi qad maata qawmun wamaa maatat fadaa'iluhum وعاش qوم وhm في الناasi amwat qad maata qوم وma maatat فضائlهم rag baa dhintay oo daaqada ka baxay fadaaishii ay lahaayeenna may dhiman wacaasha qowmun wahum fi nnaasi amwaatu dad qowm baa dadka ku dhex nool oo socdaba haddana waa bakti haddaba jahligu wuxuu qarinayaa hadalqaadkii la hadal qaadi lahaa ruuxa yarfacu dikra linsaani wahuwa meytun wuxuu kor yeelayaa ruuxa xusitaankiisa isagoo haddana meyda oo dhintay farfac linafsika bacda mowtika dikraha fadikru lilinsaani cumrun ani shacairkaa kale wuxuu leeyahay war naftaada waxaad u kor yeeshaa bacda mowtika dhimashadaada kadib dikraha xusitaankeega adigoo dhintay xusitaanka haddana lagu xusayaa waa cumri labaad buuri adoo dhintayba xusitaanka lagu xusaya waxa ka dhigan yahay waa cumri labaad weyi waa ka yidhi caliy bn abi aalib radi allahu canhu likumayr bn ziyad wuxuu ku yidhi alcilmu yuksib caalima aaaca cilmigu wuxuu u shaqeeyaa qofka caalimka in la ateeco noloshiisa inta uu nool yahay wa jamiil uxduuai bacda mamaati iyo si fiican in dhintay dabadeed aimadii afartaad dhintay imaam muslim wuu dhintay tirmidi abu daud iska imo ibnu taymiya ibnuqayim aimadii o way wada dhinteen waxaa la noolaa miaad baa la noolaa umara ahaa tujaar ahaa wuzara way hadalhayntoodii halkay martay aynahum waxayna ka tegin taariikhdu ay ku xusta sooma waayo maalkii waan waa iska inqiraadaya waa laga dhaxlay iska dabargo-ayaad laakiin iyagu maxay ka tegeen waxaa hadda lagu xusaya ee raximahumullah dalahayo wuxuu yidhi wa tufqadu waa lagu waayi doonaa in jahilta haddii aad jaahil noqoto walxaal baa lagu waayi doonaa anta adigu baaqin mid noola tahay watujad waa lagu heli doonaa in calimta haddii aad caalim noqoto walow fakitaahaba lagu waaye wtadkuru qawlatii laka bacda xiiniin idaa xaqan bihaa yowma camilta watadkuru waad xasuusan doontaa qawlatii odhaahdayda waad xasuusan doontaa laka adiga aan kugu leeyahay bacda xiinin wakhti dabadii baad xasuusan doontaa idaa camilta baad xasuusan doontaa idaa camilta markaad ku camal fasho xaqan si dhaba aad ugu camal fasho bihaa ay biqowlatii odhaahdayda aad ku camal fasho yowman maalin aad ku camal fasho camilta aad ku camal fasho wain ahmalta haddii aad tuurtood ihmaaliso haa qowladaa iyo odhaahdaa aan ku leeyahay oo wanabadta aad tuurto nusxan waano aad tuurto oo wamilta aad u leexato ilaa xutaamin adduunyo adduunyada oo qad jamacta aad ururisay adigu ha adduunyada fasawfa tacaduu jeer dambaad qaniini doontaa calaa yadayka labadaada gacmood min nadamin murugo darteed baad la qaniini doontaa calayha ay calaa qowlati qowladaydii iyo odhaahdaydii aad murugoonaysid wamaa tugnii waxba tari mayso annadaamatu murugana waxba tari mayso in nadimta haddii aad murugooto y famaa tugnii annadaama muruga waxba kuu tari mayso wuxuu yidhi watadkuru waxaa loo adeegsadaa waa hadalka halka ugu dambaysa wey fasetadkuruuna ma aquulu lakum waufawidu amrii ila allah abilfiraas alxamadani waa kii lahaa sayadkuruunii qawmii jadda jidduhum wafi laylati dalmaai yuftaqadu lbadru abi firas alxamadani waa ibnu cami sayf dawla wuxuu leeyahay reetolkay way igu xisaabtamaan markay dhib iyo dhibaata ay jirtaiyo dagaal marka la gelayo anaaba u horeeya buui hawlaha kale ani waxba layma doorbido layguma yeedho buui hadday xaafid iyo waxyaalahaasi ay jiraan ani layma arka buui marka wuxuu leeyahy sayadkurunii qawmi reetolkay way tabi doonaan way xasuusan doonaan idaa jadda jidduhum markay dhab noqoto ee wejiga laysdaro markaasay xasuusan doonaan wuxuu u keenay tusaale wuxuu yidhi wa fi leylati dalmaai habeenka qudcurkaa ayaa yuftaqad lbadru dayax la waaya aduu caddada soco socown habeenka qudcurkogumad ohan aaway dayixi sooma maalintaas mi anagi tagi doonaan bui markaa laftigan saasaa loo adeegsada xiinku waa waktu mubhamun yasluxu lijamiic azmaan waa wakti mubham oo waktiyado dhan wuu usuubadaa daalat aw qasuran ha ha dheeraato sanad ha ka badnaato wanabadta nabdigu waa tuuritaanka wey nabadtu shaya idaa ramaytahu wa abcadtahu xutaamku waa adduunyada iyo maalka wey caddigu waxaa la idhaahdaa waa qaniyada wey fasawfa tacado qaniyada wey waa ka abuxayaan alandulisi ku odhanaya fii baxri muxiit mujaladka lixaad safxadda wuxuu odhanaya a'imat luqa waxay soo naqliyaan qofka mutaasifka ee mutaxasinka ee mutanadimkaay inuu qariino suulkiisa murugo darteed maalkiina waa kii ahaa iyo mahmahdii yadayhi nadama farihiisa ayuu cunayaa murugo darteed wayasiiru damcuhu dama lilmadiisna way socotaa iyadoo dhiiga waa maal wey wa yowma yacadu aalimu calaa yaday marka wuxuu leeyahay haddii naseexadayda aad u raaricin weydid wakhti dambe ayaad itabi doontaa walaa taxiina manaste wakti lasoo qaban karana maaha wuxuu yidhi watadkuru waad xasuusan doontaa qawlatii qowladayda iyo odhaahdaydaad xasuusan doontaa laka adiga aan ku leeyahay qowlka ku xidh bacda xiini wakti dabadibaad xasuusan doontaa darafkaana tadkuru idaad waxaad gelinaysaa jumlada dambe ila idaada jumla loo idaafeeya markaa camiltadaa dambe ficla mida lasoo qadaraya taa dambena mufasiradi bay noqonaysaa waa ficilkii ka hore fasirayay idaa camilta markaad ku camal fasho xaqan si dhaba aad ugu camal fasho bihaa qowladii iyo odhaahdii yowman maalin aad ku camal fasho camilta aad ku camal fasho maalintaasi ayaad xasuusan doontaa markaad tixgelisid wain ahmalta haddaad ihmaalisid oo tuurtid haa odhaahdii aan ku idhi oo wanabadta aad tuurto nusxan nasteexo iyo waanana aad tuurto oo wamilta aad u leexato ilaa xutaamin adduunyo adduunyada oo qad jamacta aad ururisay adigu haa adduunyada dee fasawfa tacaduu waa kan jawaabkii jawaabkii intu waa sawa gashay sooma waa meelihii waajibka loo gelinayay fada lasawfa haddaad tidhahdna waa isla halkii un fasawfa tacadu waxaad qaniini doontaa calaa yadayka labadada gacmood baad qaniini doontaa cuni doontaa min nadamin murugo darteed baad la cuni doontaa ood la qaniini doontaa calayhaa qawladii iyo odhaadii aad u murugoonaysid wamaa tugni nadaamatu qoomamana waxba tari in nadimta haddii aad murugooto intu waa shariyadii wey alifka dambe alif lidlaq baa la dhahdaa waa intaa iska fahmaysa jawaab shardigina xagga hore inu ka fahmaynaayo ay famaa tughni annadaama nadaama waxba tari mayso idaa absarta saxbaka fii samaa'in qad irtafacuu calayka waqad safulta faraajichaa wadac canka alhuwayna famaa bilbudi tudriku maa alabta idaa absarta markaad aragto saxbaka saaxiibadaa fii samaa'in meel sare haddii aad ku aragto qad irtafacuu xaalada ay u kor noqdeen calayka adigana ay kaa kor noqdeen wal xaal bay kaa kor noqdeen qad safuntaa adna aad hoosayso faraajic noqo adigu ha qowladii iyo nasteexadii u noqo wadac waxaad ka kaxaysaa canka xaggaaga alhuwayna gaanbinta aad isgaanbinaysid ama aayar socoshada aad aayar socotid ka tag famaa tudriku ku haleeli maysid bilbudi dibdhac iyo habsan ma ay alladii ka ku haleeli maysid alabta aad rabtid adigu hu naag aad rabtid waxaad rabtid habsan ku gaadhi mayside dastiiriya hore tallaabsan uu leey hore soo intii hore kale unbu intanna ku tilmaamaya oo wuxuu leeyahay dadkii aad isku facaahaydeen haddaad ceryo dhul isku noqotaan ila dadaal baa isku dhaafaaya berrito waxaad odhan doontaan isku ardamanayn sooma haddaba wuxuu leeyahay hawshan oo dhan ka tago nasteexada aan kuu soo tiriyey oo dhan qaado oo ku camal fal hana sii joogjoogina iminka fadhiga ka kabu kuleey imikaba fadhiga ka kac imaamu shaafici waa ka yidhi biqadri lkadi tuktasabu lmacaali bqadri lkadi tuktasabu lmacaali wman dalba alculaa sayra layaali wman raama alculaa min gayri kaadin daaca alcumra fii alab lmuxaali taruumu lciza uma tanaamu laylan yaquusu lbaxra man dalba laaali biqadri lkadi tuktasabu lmacaali kolba intaad rafaadid unbaad kasban kartaa meelo sare waman alaba alculaa sahila layaali haddaad meel sare doonaysid dee soo jeedi waman raama alculaa min hayri kadin ninka doona meel sare inuu gaadho isagoon dhibba arag adaaca alcumra fii alabi lmuxaali wax mustaxiila oon suuragal ahayn buu cimrigii iskaga lumiye taruumu lciza uma sharaf baad doonaysaa habeenoo dhanna khaaqdaad haysaa buuli yaquusu lbaxra man alaba laaali badaba waxaa muuquurta waa cidda jawhar rabta soo maa dee meel ka toos buu ku leeya waa imaam shaafici wey ibnu mubaarak wuxuu odhanayaa waxaa la weydiiyey cabdillahi ibnu mubaarak ilaa xilima ayaad cilmiga dalbaysaa xata almamaat buri insha allah ilaa inta ka dhimanayo waan ku jiraya ya ibn abi khasaan wuxuu yidhi laa tazaalu caalima ka maysid inaad caalim ahaatid maa kunta mutacalima intaa tahay wax baranaya intaa tahay wax baranaya tilmaanta aad leedahay caalim baa tahay faida stanayta kunta jaahila maalintaad laakiin istor digdida tiraad meel baan gaaray aad waxbarashadii ka hadhid maalintaasaad jaahil noqotay ad iska daba soconta soma muxuunbu ilahay kaaga bilaamin wuxuu yidhi idaa absarta haddii aad aragto saxbaka saaxiibada fii samaa'in meel sala haddii aad ku aragto qad irtafacuu xaalada ay u kor noqdeen calayka adigana ay kaa kor noqdeen waqad safulta xaala adna aad hoosaysood halkii un taagan tahay faraajic noqo u noqo wada xaggaaga waxaad ka kaxaysaa alhuwayna aayar socoshada ka kaxe famaa tudriku ku haleeli maysid bilbudi dibdhac iyo habsan ma ay alladii ka ku haleeli maysid dalabta aad rabtid adiguya walaa takhtal bimaalika walha canhu falaysa almaalu ilaa maa calimta walaa takhtal ha kibrin bimaalika xoolahaaga ha ku kibrin falaysa walha ka mashquul canhu ay can maalika maalkaaga ka mashquul falaysa almaalu maal ma aha ilaa ma muqnin wax ku filan oo kafeeya kaainan mid u sugan lijaahilin nin jaahil ah finaasi dadka dhexdiisa ugu sugan walow ta'ataa haba u suuro gasho mulkul ciraaqi ciraaq lahaanshaheegu lahu ay liljaahili jaahilka haba u suuro gasha walaa takhtal ha kibrin alkhuyalaa iyo alkhiyalaa oo loo dabdiyaa labadu waa kibirka iyo isla weynida weeye imaam shinqiidi waa ka odhanaya liana almutakabira laa yanaalu maa araada min alcidamati wاrifca qofka mutakabirka isweynaysiiya wuxuu u socday oo isla weyne iyo issaraysiina ma gaadho laakiin wuxuu gaadhaa arrintaa didkeeda ilaahay baana caddeeyey in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaligiin marka wuxuu leeyaha maalka ilaahay ku siiya ku kibrina ku qooqin maalka iskaga mashuul utrukhu wacrib canhu ka jeedso ha ku mashuulin alhaawaaa alhaahu can kada bimacnaa shaqalahu baa la dhaha maalku maaha ilaa waxaad ogaatay mooyaane rasuulka inoo tilmaama sala allahu aleyh adoonku wuxuu odhan doonaa maali maali kadib rasuulku muxuu i wainamaa lahu min maalihi alaa ma akala faafna waa waa wax uu cunay kadibna dhammaaday suuli u geeyey aw labisa faabla waxna waa waxuu xidhay kadibna uu baaliyey aw tasadaqa faktana ama uu sadaqadaystay kadibna kaydua intaa wixii ka soo harsan fadaahibun wataarikuhu linaas wuu ka tegayayo dadku uga tegaya soma markaa maalku waa waxa ama lacag ha ahaato ama xoolo nool ha ahaado ama dhulhaada gebi waa maal oo dhan maalka alintiisu halkaasay ku dambaysaa waad ogtahe waxbaa isku mashquulin bale hana ku kibrinde hadduu ilahay ku siiyeyna dee ku shukri walaa takhtal ha kibrin bimaalika maalkaaga ha ku kibrin wal ha mashquul canhu maalka ka mashquul falaysa ma aha almaalu maal ma aha ilaa maa calimta ilaa maa calimta ay ila aladii ka mooyaane calimta aad hu maaga ad jumlada dambe ayaa noqonaysa maxay maalaasi waa mawsuulad muxuu noqonayaa waa khabarkii laysada ayay noqoni jumlada dambana siladii bay noqonaysaa waa haddaynu maada mawsuulo ka dhigno haddaynu masteriye ka dhignana falaysa almaalu ilaa cilmaka cilmigaaga unbaaba maal kugu adeec cilmigaad baratay unbaaba maal kugu a maalka dhabtina waaba ka adeec soo ma ka dhigtina saasay ku noqon wuxuu leeyahay qofka jaahilkii dadka dhexdeeda wax kafeeye male xitaa mulkul ciraaq haddii u haysto ciraaq wuxuu soo qaadanaya waa meelihii ilbaxnimadu ka bilaabantay wuxuu leey ciraaq oo dhan mulkiyaga xitaa haddee loo dhiibo qof jaahila wax alla wuxuu taraya male de ibnu aadamkana waynu naqana waaba sidaasoma hadduu laba tog oo webiyo dahab o suu rasuulku tilmaamay mid saddexaad muu doonaya calooshiisa wax buuxinaya waa maxay waa turaab bes carun baa buuxin karta marka wuxuu yihi walaysa lijaahilin qof jaahila ah uma sugna walaysa uma aha walaysa ma aha muqnin mid kafaynaysa muqnin mid kafaynaya kaainan mid uu sugnaaday lijaahilin nin jaahila markaa lijaahilin waa khabarkii soo taqadumay muqnina waa ismiyeeyo oo muahara fi naasi dadka dhexdeeda uguma sugna walow taataada aado walow taataa haba u suuro galo mulkul ciraaqi ciraaq lahaanshaheegu haba u suuro galo lahu ay liljaahili jaahilka haba u suuro galo taata ay huwa mulkuciraaq haba u suuro gale wax dhargin kara mala buu leeya qofka jaahilka waayo alcilmu yabnii buyuutan laa cimaada laha cilmigu wuxuu dhisaa guryo aan tirar lahayn tirar ay ku joogaan waljahlu yahdimu bayt alcizi washarafi jahligu isagu wuxuba sii dumiyaa beytkii markii horeba cizi iyo sharafta lahaa isagaa daaqada kasii saaray sayandiqu waa hadlayaa sayandiqu waa hadli doonaa anka xaggaaga ayuu ka hadli doonaa ilmuka cilmigaaga ayaa hadli doona fi malaa'in jamaaca dhexdood buu ka hadli doonaa wayugtabu waa la qori doonaa canka ay calayka dushaada ayaa lagugu qori yowman maalin inka tamta haddii aad qariso hu cilmigii ay yugtab calayhi waa lagugu qori wamaa yugniika waxba kaa tari maayo tashiid lmabaani dhisaska adkayntaad adkaynayso ama dhisaska dheerayntaad dheeraynaysa waxba ku qaban mayso xilima idaa hadamta markaad dumiso nafsaka naftaada markaad ku dumiso biljahli jaahilnimo qad hadamta aad dumiso haa nafta biljahli jahli aad ku dumiso wax alla waxuu kuu tarayaa guryo dhaadheeraynteed ma jirta buu leey wuxuu leeyahay cilmigaaga ayaa jamc dhexdood ka hadli doona almala fii malaain iyo malain labaduba waa luqataan waa laba luqa ku sugan weeyaan malaain iyo malain waxaana loo isticmaalaa malaa aljamaacatu wa ashraafu lqowm waa jamaacadii qoomka cidda hurmoodka u ah ayaa mala la dhahdaa kuwaa wayuktabu canka yoma inkatamta haddii cilmi aad baratay cilmigaa aad baratayna aad gudbin weydood la aamusto od ummadii gaadhsiin weydood qarisay ood kitmaanisayna maalinta qiyaamaha lijaamiya xakamu kugu noqonaya markaa gudbi waxaad baratay qofka waxa weeyaan baydadka harunbay sii adkaynayaan de dhisma aad dheeraysid iyo fooqyo dhaadheerood dhistaa wax alla waxay kaa taraysaa ma jirto xilima haddee naftaadiiba yani waxa weeyaan jahli ay ku sugan tahay ku tilmaaman tahay dee adduunyo badan iyo fooqyo badanood dhistay wax sayandiqu waa hadli doonaa canka xaggaagu ka hadli doonaa cilmuka cilmigaaga ayaa hadli doonaa fii malaain koox dhexdood buu ka hadli doonaa wayuktabu waa la qori doonaa canka iyo calayka dushaada lagugu qori doonaa yowman maalin inkatamta haddii aad qariso hu cilmigii haddii aad qariso jawaab shardigana waa maxay xagga horean ka fahmana yuktab calayhi waa lagugu qori wey wamaa yuniika waxba kaa tari ama waxba kuu tari maayo tashiid lmabani almabani waa jamcu mabnaa baa shayada qawaacidahu bimacnaa axkamaha waa sugay waa nuuradeeye wey waa dheereeye ama labada way ku timaadaa wamaa yuqniika waxba kuu tari maayo tashyiidu lmabaani dhisaska waxba kuu tari idaada ficilka uga hadamaa idaa hadamta markaad dumiso nafsaka naftaada markaad dumiso biljahli jahli markaad ku dumiso qad hadamta aad dumiso haa naftii biljahli jahli markaad ku dumiso wax alla wuxuu kuu tarayaa dhisas dhaadheerayntood ma jirta buu markaa ruuxu waxa uu ku liibaanaya waa cilmiga weeyi isagoo xitaa carada ka hooseeya taasuu ku liibaanaya waa ka cali bn abi daalib yidhi fafus taish xayan bihi abada annaasu mawta wa ahlu lcilmi axyaau waxaad ku guulaysataa cilmi waad noolaanaysaa isaga ayaad ku noolaanaysaa weligaaba dadkuna iyagoo waa almawta iyago oo dhintay annaasu mawta dadku way dhinteen buu yidhi wa ahlulcilmi axyaau ahlulcilmiguna iyaga ayaa ah a nool waayo macal markaad dhimatid maadaama xuskaaga joogo de waad nooshahay ka dhigan tahay wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk